alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala allahu alayhi wala aalih wsaxbihi waslama tasliima kasiira ila ywm اddiin addarsu alhaaliثu walcishruun darsiga saddex iyo labaatanaad mataalibu qurayshin waa codsiyadii quraysheed min annabiyi sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka codsadeen ama ka dalbadeen lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay ama dareentay anna aliidaa'a dhibaatadii ay rasuulka iyo saxaabadaba ku hayeeni lam yujdi inaanu soo jiidaynin nafcan wax dheef ah bal iskaba dhaaf dheef inay ka helaane zaada arrinkaasi uu kordhiyey zaada almuslimiina arrintaasi muslimiinta ay u kordhisay iimaanan iimaan wa yaqiinan iyo yaqiin ay diinta sii yaqiinsadeen intaa markii ay arkeen nimankaasi mashaw ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u tegeen wa talabuu minhu waxaanay ka codsadeen an yacbuda aalihatahum ilaahyadooda inuu la caabudo wayacbuduuna ilaahahu iyaguna ilaahiisa ay la caabudaan faanzla allahu calayhi waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka uu ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam iyadoo codsigooda laga jawaabayo suurata alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun falamaa ayisuu markii ay ka quusteen dalabuu minhu waxaa kaley ka dalbadeen an yusqita min alqur'aani qur'aanka inuu ka xadfo ama uu ka gooyo uu ka saaro maa yaqiiduhum wixii cadho gelinaya oo ah maxay min dami aalihatihim ilaahyadooda dhaleecintooda ah wa cibaadatihim iyo ilaahyadooda in la caabudo aayaadka dhaliilaya inuu ka saaro aw yubadilahu ama inuu ku bedelaba biqur'aanin aakhara qur'aan kaleh faanzala allahu alla waxa uu soo dejiyey jawaaban lahum iyadoo arrintaa looga jawaabayo qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay qul waxaa tidhaha nabi muxamedow maa yakuunu lii iima cuntantoo iima habboona an ubadilahu qur'aanka inaan bedelo min tilqaa'i nafsii si iskay aynaan u bedelo in attabicu ay maa attabicu ma raacayo oo mid raacayo ma ihi ilaa maa yuuxaa ilay wixii la ii waxyooday mooye wax kale darsigani waxa uu tilmaamayaa maaalibu qurayshin min annabiyi sala allahu calayhi wasalam waa codsiyadii nimankii gaalada ahaa waa qurayshe rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ula yimaadeen hore waxay isugu dayeen intii dacwaddu ay curdinka iyo bilowgaba ahayd in dacwadda ay hor joogsadaan laakiin intii hore isku dayo kalay wadeen oo abu taalib waa kuwii ku noqnoqonayay ee u tegayey iyagoo laba arrimood bay isu raacinaya marna codsi u sida marna hanjabaad iyo goodi sida marna doonayaba rasuulka inuu u gacangeliyo oo ay waxa weeye gacanta ku dhigaan oo ay dilaan dhammaan arrimahaasi markii ay socon waayeen baa waxay isku dayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dhibaateeyaan si bal dacwadda ay u hor joogsadaan tiina waa u shaqayn weyday muxaawalo kale iyo iskuday kaley sameeyeenoo saxaabada ayaa dhibaatadii ay kula jeetadeen iyagoo isla ninkan haddii aa kari weydeen bal cidda la socotana ka reeba oo culays iyo cadaadis saara taasina <clears throat> waxba way u soo kordhin weyday markaasaa waxay ka fakereen dariiqo kale oo intii horeba ka duwan oo in la isugu yimaado muntasafu ariiq meel dhexe meel dhexe in la isugu yimaado wada hadal iyo waan waan la furo oo la isu tanaasulo marka markii ay dareemeen arrintaa iyada ah inaanay waxba taraynin baa rasuulka codsiyo kala duwan ay ula yimaadeen codsiyadanina waxay imanayaan bacda islaami xamzata wa cumara radia allahu canhuma waa markii xamse iyo cumar binu khadaab ay soo islaameen markaa taqdiim iyo taakhiir baa ku yari jira xagga tartiibta sheekhe codsiyadani waxay ka dambeeyeen markii cumar binu khadaab iyo xamza binu cabdilmualib ay soo islaameen codsiyada haddaba ay la yimaadeen laba qodob bay isugu jireen codsiga koowaad waxa uu ahaa cardu alraqaa'ibi walmuqhriyaat in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u soo bandhigaan waxyaabo ay ku dagayaan isleeyihiin malaha waa idinka aqbali doonaa naftuna waa jeceshay dhaldhalaal adduunyo taasi markii ay u shaqayn weyday bay haddana isku dayeen in la isu tanaasulo marka koowaad waxay u direen nin la odhan jiray cutbatu binu rabiica oo odayaashoodii ka mid aha ninkaasaa quraysh wuxuu ku uhi war bal waan isku daya anigu hawsha inaan galo oo ninkan intaan u tago bal haddaan la hadlo rasuulku u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana arrimo kala duwan buu kala hadlay waxa uu ku yidhi maxamedow waxaad la timi shay ummaddaadii aad ku kala qaybisay oo maanta qurayshi isma haysato mana midaysna marka haddii aad doonayso maal iyo hanti waxaan kaa hadlinaya ee ku kalifeed la ordaysaaba uu yahay inaad dhaqaalo samayso maalka ugu faraha badan baanu kuu ururin ilaa aada noqonayso ka noogu hantida badan haddii arrintan aada u socoto ee aada doonaysa ay tahay boqortooyo iyo madaxnimona waabaanu ku caleema saari hogaamiyaha iyagana waad noqon haddii aad doonayso inan inaanu kuu guurino oo waxaan aad u ordaysaaba ay tahay inanta ugu quruxda badan inaad hesho taana waa kuu hayna oo inanta ugu quruxda badan baanu kuu guurin haddii culayskana aad dareemaysaa uu yahay jinku dardarayna cilaajyadaanu ku geyn marka codsiyo noocaasa buu soo bandhigay oo kala duwan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inta uu ninkaasi hadlayo u dhegaysanayo waayo markii uu sidaa ugu yimi wuxuu ku uhi dheh waxaad odhanaysa oon ku dhegaysanaya markii dabeete uu dhammeeyey alla wixii bandhig ahaa ee uu siday rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadal kaleba muu keenine suuratu fusilat buu bilaabay ninkani waa nin caraba luqadda carbeed garanaya fusxadeeda fahamsan macnaheedana dhuuxaya aayaadku waxay ka hadlayaanna garanaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam suuratu fusilat buu bilaabay ilaa uu soo gaadhay fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wa hamuud waa aayaad ilaahay uu ku tilmaamayo haddii ay ka jeedsadaan wacdigaa iyo waanada iyo diintaa loo soo bandhigayo waxaad ku tidhaahdaa waxaan idinka digayaa inuu idinku habsado halaagii ree caad iyo ree thamuud ku habsaday oo kale halkaa markii rasuulku uu aayaddaas soo gaadhay ninkan odaga ahi wuu baqdayoo haddaabay bilaabantay buu is yidhi deeta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu afka gacanta ka saaray isagoo doonaya inuu joojiyo markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joojiyey markii dabeeto uu ku noqday nimankii isagoo xoogaa si u yaro madluumsanoo wejigiisa aanay farxadi ka muuqanin ayuu ku noqday waxaanu ku uhi warniyow nimankan anigu ninka warkiisa waan soo dhegaystay carma iska daydna waxa uu wadana aynu u dayno haddii uu guulaystana waa qurayshoo guulaysatay oo boqortinimadiisu dee waa boqortooyadeenna weeye marka aynu iskaba dayno fara aynu ka qaadno waxay ku yidhaahdeen walla uu ku soo sexray adiga laftaada laftaadan lagaa dhoweyn uu ku soo taabtay taasi markii ay shaqayn weyday baa marka waxay u wareegeen wax loo yaqaano musaawamaad gorgortan bandhiggaa hore markii uu shaqayn waayey markaasaa rasuulka waxaa calayhi salaatu wasalaam ay ka codsadeen ama usoo bandhigeen in meel dhaxal la isugu yimaado oo iyaguna ay rasuulka ilaahiisan uu leeyahy keligii ha la caabudo inay sanad la caabudaan isaguna ilaahiyadooda inuu sanad la caabudo oo sidaa lagu wadaago cibaadada waxaan isu iman karin bay isu keenaya laakiin iyagu wax alla wixii ay ku demin karaan diinta iyo xaqa ayay dee doonayeen dee si walaa uga takhallusi karaanba diintuna dee waa mid keliya wax gorgortan iyo ku yimaada meel dhexaa la ysugu yimaado oo mufaawadaad ha la furo diinteenu ma taqaano ilaahay subxaana wa tacaala waa keligii keligii baana dee la caabudaya isagaana cibaado xaq u yeeshay waana dariiq dee cid waloo doonaysa diinta inay hor joogsato ay barto in la idhaha ha yimaado oo ha la ysu soo yaro dhawaado gaalada iyo muslimiintu sowma jiraan xilliyadan aynu joogno wax loo yaqaano waxdat aladyaan diimaha in la mideeyo diimaha in la mideeyo hadda ilaahayna wuxuu tilmaamayaa ina addiina cinda allahi alislaam waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin adiladaa cadcad intay ka baydhaan baa qaar xataa lagaba yaaba inay muslimiin yihiin baa waxay ku hadlayaan diimaha ha laysu soo yaro dhoweeyo o xooga ayaan colaadda iyo cadaawadda iyo laysu muujin wixii laga midaysan yahayna ha laga midaysnaado waaya taasunbaa qoladannina dee ay wadeen oo kuwa hadda barnaamijkan wadaayey kuwanaa ugu aabbaa la soco dariiqanay mareen marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba codsi bay u keeneen oo mid waxa weeye bal horta in cibaadada la wadaago oo halkaa wadahadalku uu keenay iyo heshiisku in marna asnaamta la wada caabudo marna ilaahay subxana wa tacala keligii la caabudo taana rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu aqbalin waayo arrinuu ka aqbali karaba dee ma aha bal ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu alkaafiruun ayaa ilaahay uu soo dejiyey iyadoo looga jawaabayo dalabka iyo codsiga ay soo jeediyeen taa markii ay ka quusteen baa waxay u gudbeen ama ay u wareegeen codsi kale codsigaa kale waxa uu ahaa ama uu khuseeyaa qur-aanka kariimkaa waxay yidhaahdeen qur-aanka kariimkaa waxaad ka saartaa aayadaha aanu dhibsanayno ee asnaamta wax ka sheegaya ama asnaamta in la caabudo dhaliilaya aayaadkaa ka saar amaba mid kaleo taa kaba sii fudud baanu ku haynaay gebigiisaba beddeloo mid kale kusoo beddel waxay moodayaan wax isagu uu qorqortayoo sida uu doonana uu ka yeeli karo waxyaabaha qaarna uu ka saari karo waxay u haystaan wax bani aadam uu dhigayoo ila qodobada bani aadamku ay dhigtaan dhigtaanba tacdiil lagu samayn karaa oo la odhan karaa qodob kaana ka saara kaana ha laga saaro soo waad maqli jirin dastuurka ha la furo wax bani aadamku wuxuu qortay waa furi karaan dee iyagu waxbay ka bedeli karaan qodobada qaarkood tacdiil waa lagu samayn karaa laakiin qur-aanka kariimkaa waa maya waa macsuum marka horaa wax khaldaniba aanu ku jirin sa awgeed baanu tacdiilba u baahnay taana waa looga jawaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku soo dejiyey aayad arrintaa ka jawaabaysa iyo wuxuu nimankaa ugu jawaabi lahaa waxaad ku tidhaahdaa baa lihi nebi moxamedow awood uma lihi iimana qalanto mana awoodi karo qur'aanka kariimka inaan beddelo si iskaya oo anigu aan isbeddel ku sameeyo keliya anigu waxaan ahay addoon raacaya wixii loo waxyooday oo aan isagu xorriyad iyo xaq toona u lahayn inuu wax ka beddeli karo qur-aanka kariimka waaya marka wuxu uhi lamaa qurayshun qurayshi markii ay aragtay anna aliidaa'a dhibaatadii ay rasuulka iyo saxaabadaba ku hayeeni lam yujdi inaanu keenin nafcan wax dheef ah oo sidii iyagu ay doonayeen bal taa iskaba dhaafee zaada almuslimiina dhibkaasi muslimiinta uu u siyaadiyeyba iimaanan iimaan oo mar waloo la dhibaateeyo iimaankoodaa kobcayay wa yaqiinan iyo yaqiin ay sii xaqiiqsanayaan islaamnimada iyo xaqnimadeeda dhibaatadii ay wadeen wadeniyo markii muslimiinta iimaanuun u kordhisay mashaw ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayay u tegeen wa dalabuu minhu waxaanay ka codsadeen an yacbuda aalihatahum asnaamtooda inuu la caabudo wa yacbuduuna ilaahahu iyaguna ilaahiisa ay caabudaanoo marba dhinac la dhaqangeliyo cibaadadiisa fa anzala allahu calayhi ilaahay waxa uu rasuulka ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam suuratu alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun waxaa ilaahay tilmaamaya waxaad ku tidhaha nabi maxamedoy nabi maxamedow gaalooy waxa idinku aa caabudaysaan anigu caabudi maayo allaha anigu aan caabudayana idinku caabudi maysaan waa la sii tawkiidiyo intaasoo jeerba lagu soo celiyey waxaana lagu soo gebagabeeyey lakum diinukum waliya diin idinkuna tiinnaa haysta aniguna taydaan haysanaya yaynaan isfaragashan macnaha arrintan aad doonaysaan ee in islaamnimadii iyo gaalnimada la mideeyo wax dhici kara maa falamaa ayisuu markii ay quusteen alabuu minhu rasuulka waxay ka codsadeen an yusqita min alqur'aan qur'aanka inuu ka saaro maa yagiiduhum wixii cadho gelinaya ee dhibsanayaan oo ah min dami aalihatihim ilaahyadooda iyo asnaamtooda oo dee waxa weeye la dhaleecaynaya wixii ah ee aayaadku tilmaameen wa cibaadatihim iyo asnaamta in la caabudo aayaadka duraya ee sheegaya aanay saxayn arrintaasi aayaadka inuu ka saaro aw yubadilahu biqur'aanin aakhara ama inuu qur'aan kaleba ku bedelo oo kan meesha ka saaro fa anzala allahu jawaaban lahum waxa ilaahay uu soo dejiyadoo codsigoodaa looga jawaabayo aayaddan qur'aanka qul waxaa tidhaa nebi muxamedow maa yakuunu lii iima habboona oo awooduma lihi an ubadilahu qur'aanka inaan bedelo min tilqaai nafsi si iska ya inaan u bedelo awoodu mali in attabicu ay maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay wixii leeyi waxyooday mooyaane wax kale ma raacayo in ikhtiyaarla qur-aanka inuu wax ka bedeli karo ma ihi as'ila limaada mashat qurayshun lirasuuli sala allahu alayh wasalam qurayshi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxay ugu tegeen maadaa alabuu minhu maxay ka codsadeen maadaa anzala allaahu alla muxuu soo dejiyey oo aayaad qur'aan ah jawaaban lahu yacni qur-aanka kusoo degay muxuu ahaa ee loogu jawaabayo maada alabuu minhu bacda dalika codsigaa ah hore kadibna maxaa kaley ka codsadeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam bimaada ajaabahum allahu codsigooda labaadna ilaahay muxuu kaga jawaabay alkhulaasa lamaa ya markii ay ka quusteen minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dhibtii ay ku hayeen alabuu minhu waxay ka codsadeen an yacbuda aalihatahum wayacbuduuna ilaahahu inuu asnaamtooda la caabudo iyaguna ay ilaahiisa la caabudaan aw an yuqayira alqur'aana ama inuu bedelo qur'aanka alladii qur'aankaasoo fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay sabun liaalihatihim asnaamtooda oo la durayo addarsu alraabicu walcishruun darsiga afar iyo labaatanaad hijrat lxabashati luulaa waxaa darsigani uu ku saabsan yahay ma uu ka warramaya hijradii iyo qixii saxaabadu ay ardulxabasha u hijroodeen markii u horraysay ee koowaad lamaa ra'aa nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu arkay maa yalxaqu waxaa ku habsaday biasxaabihi saxaabadiisii oo min aladaa dhibaato ah wa anwaaci alcadaabi iyo ciqaabka noocyadiisa kala duwan ah amarahum waxa uu amray bilhijrati inay u qaxaan ila alxabasha xaggaa iyo ardulxabasha fahaajara waxaa hijrooday oo qaxay casharatun min asxaabih toban saxaabadii rasuulka ka mida ridwaanullaahi calayhim oo raggii ah wa khamsu niswatin iyo shan dumar ah minhum waxaa ka mid ahaa raggaa iyo dumarkaa baxay cuhmaan bnu cafaan wa zawjatuhu ruqayatu bintu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam cuhmaan binu cafaan iyo xaaskiisii oo ahayd ruqaya bintu rasuul sala allahu aleyh wasalam waqad rajacuu way soo noqdeen saxaabada ardulxabasha u qaxay bacda alaaati ashhurin saddex bilood kadib bay soo laabteen talow maxaa soo celiyey bisababi alami algurbati qariibnimada iyo qurbaha dhibaatadiisa daraaddeed bay la soo noqdeen iyo daltabyaysi ku dhacay wa qilati cadadihim iyo tiradooda oo yarayd wa kaana dalika arrintaasna waxay dhacday fi sanati alkhaamisati min alhijra sanadii ah, fi sanati alkhaamisati min alhijra buu kitaabku qoraya laakiin khata weeye halkaas waa fi sanati alkhaamisati min alnubuwa waa sanadii shanaad ee nebinimada waayo hijro la islama gaadhin dee weli wa hiya walu hijratin qaxaasna waxa uu ahaa qixii ugu horreeyey ee fi lislaami islaamka dhexdiisa dhacaa ee dadku iyagoo islaamnimadooda badbaadsanaya ay qaxeen halkan waxa uu kaga warramayaa sheekhu ama uu ku soo koobayaa hijradii koobaad ee ugu horreysay ee saxaabada qayb ka midii ay u hijroodeen ilaa ardi alxabasha hijradani markii dee in badan saxaabada dhibaato badani ay ku habsatay nimankii gaalada ahaana weli ay sii wadeen ile macaa codsigii baa u shaqayn waayeyoo dhibaatay la miciinsadeen iyo cadaab iyo ciqaab saxaabada ridwaan ullahi calayh rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu u ogolaaday inay u hijroon karaan ilaa ardi alxabasha waxaana uu u tilmaamay halkaa inuu joogo boqor caadil ah oo aan agtiisa cidna lagu dulmiyin dulmi iyo dhibaato aan loogu geysanin markaa saxaabadii qayb ka mid aba waxay doorteen markaa inay iska hijroodaan waa raggii iyo awoodayey amaba iyagu waxa wey markaa ay u saamaxaysay duruuftu shan iyo toban qof bay ahaayeen toban raga iyo shan dumar ah culamau siyar waxay tilmaamaan raggu koob iyo toban inay ahaayeen culimada qaarkood oo cuhmaan binu cafaan baa koob iyo toban ku ahaa dumarkuna inay afar ahaayeen oo ruqaya bintu rasuul ay shan ku ahayd raggaa baxay cumaan binu cafaan baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa azubayr binu lcawaam muscab binu cumayr cabdiraxmaan binu cawf suhayl binu eh, bayda caamir bin rabiica salamatu abu salamata binu cabdilasad umu salamadee odaygay rag noocaasaba markaa baxay oo hijrooday markii haddaba ay tegeen magaalo ay tegeen ardulxabasha horta markii ay baxayeen bixitaankoodu si toosa muu ahayn oo dee si cayaanan oo caddaana ay u baxeen ma aha qof qof bay u baxeen oo nin waliba uu dusay si aan loo dareemin marka keli keli bay u baxeen ilaa xeebta ay oo halkaa ilaahayna subxaana wa tacaala waa u sakhirayo waxay ku gaadheenba xeebta doomo diyaar ah oo dadkiina ay rakaabkiina saarayiin oo dad badaniba aanay ka dhinnaynba kadib markaa doontaasay raaceen oo sidaasay kusoo gudbeen oo ardul xabasha ay ku yimaadeen ardulxabashana dee waxaa la ysku odhan jiray halkan maanta aynu joognay iyo dhulalkaa kale ka ilaa etoobiyada sare ilaa ardul ardulxabasha dee la ysku odhan jiray markii marka ay gaadheen ardul xabasha ee ay degeen bishii rajab bay gaadheen dhexdeeda markaa rajab iyo shacbaan iyo ramadaan bay joogeen halkaa markii ay gaadheen intaana ay ku nagaayeen laba arrimood baa isugu biiray qodobka koowaad waxa weeye dee waddankii ay yaqaaneen way ka tegeen qofkuna marka uu qurbaha tago waxaa ku dhacaya waxa loo yaqaano daltabiyaysi waddankiisii inuu dareemo wanaagii uu ku qabay dadkiibuu xusuusanayaa qofna dee ma jecla dhulkiisa in laga saaro dhulkiisa in laga saaro ama laga qaxiyo cidna ma jeclo walowma laha xilliyadan dambe inagu aanu dadkeenna ay jecel yihiinba qurbaha iyo tahriibka soo maha tii uu ku dhashay buu nacaya waxaa laga yidhah tan wax alli yaala wax yaalla tan si aan uga baxaa haddaan heliy waan iskaga bixi lahaa hadda halka uu tegayo lafteeda wax alla yaala wuxuu ku ogi o u yaalla ma jiro waaba dhul gaalaba dee wuxuu u baxayaana islaamnimo iyo iimaan oo ilaashanaya maaha ila dhul islaam baabuu ka qaxaya u ka tegayaa wuxuu tegayaa dhul gaalo oo islaamnimo iyo diini aanay oolin halkaa markaa markii ay dee tegeen xoogaa waxay dareemeen culays ah qurbada iyo qariibnimada waayo waa deegaan dabcigiisa aanay garanayn waa ummad aanay isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin midnaba ahay ay dee u tegeen oo dadkaa xabashidae u tegeen waa dad afrikaan oo luqad gaaray leeyihiin dhaqan gaaray leeyihiin diin gaaray haystaan wax alla wixii qofku uu kula falgeli lahaa deegaan cusub uu tegey ayaa meesha ka maqan ile haddaad luqadooda taqaano inunbaa laga yaabaa inaad iskala yaro noolaato dad kale hadaad u tagto laakiin dhaqan iyo diin iyo aftoona ma wadaagaan arrinta labaad ee ku dhacday waxay ahayd war beena baa gaadhay nimankii saxaabada ahaa ee hijrooday warkaasi waxa uu sheegayay qurayshi siday u dhannayd can bakrati abihim inay islaameenba oo reemaka dhammaantood islaamnimada ay qaateen war noocaas noocaasahina waa gaadhay warkaasina sidaa uu ku gaadhay dee xaqiiqadiisu may ahayd maalin maalmaha ka mid a baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo xaramka iyo masaajidka hareerihiisa ama meel ku dhow jooga ayaa wuxuu akhriyay suuratu najm markii dabeete uu dhammeeyey fasjuduu lilaahi wacbuduu ayuu sujuuday gaaladiina waa iskala sujuudeenoo way raaceen intii ka agdhowey marka waxay u sujuudeen may ahayn qur-aankay rumeeyeeni hadalkan cajiibkaana way la yaabeen si kalena waa u yaro baqdeenoo waxaysan biloo laydin halaagaaba dabeetana waa kuwa iska sujuuday laakiin may ahayn islaamnimo iyo iyo iimaan haddii ay la yimaadeen kama dhigna warkii oo si kale u dhigan oo la leeyahay nimankii waabay wada islaameen baa saxaabadii ardulxabasha usoo hijrootay soo gaadhay taasi marka waxay keentay inay ku hamiyaan ama go-aansadaan dee inay maka ku laabtaan ile marka horeba waxay usoo qaxeen u yimaadeen maxay ahayd islaamnimadoodu ay badbaadinayaan soo maa tiina dee waxayse mar hadii raggii ay islaameen warku waa isku dhan yahay iskaba noqda sidaasaa horta ay kusoo noqdeenoo ay kusoo laabteen mar alla markii ay soo gudbeen ee magaalada makaba ay xoogaa usoo jiraan baa warka xaqiiqadiisa iyo runtiisa ay heleen oo ah wax islaamay inaanu jirin oo nimankii gaalada ahay sidoodii yihiin markaasaa ragga qaarkoodna ay ku soo galeen magangelyo iyo cid gaaladii ka mid oo ammaan iyo nabadgelyo siisay qaarna ay dhuumasho ku yimaadeen marka arrintaasaa gaadhay taasaana waxa weeye sababtay inay soo noqdaan waana hijradii ugu horreysay ee islaamka dhexdiisa dhacda hijradaa saxaabada qaarkood ay u hijroodeen ardul xabasha islaamnimadoodaana ku weynayd oo taasaa keentay in dhulkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dadkoodiiba ay ka tagaan una qaxaan meel aanay garanayn dhaqankeeda diinteeda iyo afkeeda waayo diintoodaa ku adkayd yacni ku xoogganayd agtooda waana tan la doonayo qofka muslimka ahi mar waloo culaysuu dareemo haddii xataa dhul gaalo uu joogo oo arka in aanu ku noolaan karaynin oo diintiisii xaq iyo xorriyo toona aanu u helaynin inuu iskaga hijroodaa waajib ku ah ila hijradu waa baaqi may gu-in rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay hijrada iyo jihaadkuba waa baaqiyaan ilaa qiyaami saaca inuu qofku dhulka gaalada ka qaxo oo dhulka islaamka uu hijroodo waaya wuxu uhi lamaa ra'a nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu arkay maa yalxaqu waxaa ku habsaday biasxaabihi saxaabadiisii oo min aladaa dhibaato ah wa anwaaci lcadaabi iyo ciqaabta noocyadeeda kala duwan ah amarahum waxa uu amray oo uu talo ku siiyey bilhijrati ila alxabashati inay u hijroodaan ardulxabasha fahaajara waxaa hijrooday cashratu min asxaabihi wa khamsu niswatin toban ka mid a ah raggii saxaabada iyo shan dumaroo saxaabiyaadkii ka mid a ah. minhum waxaa ka mid ahaa dadkaa baxay cuثmaan بن cafaan wa zawjatuhu ruqayatu bintu rasuuli اllahi sala اllahu alay wasalam waqad rajacuu way soo noqdeen saxaabadaasi bacda alaaثati ashhurin saddex bilood kadib yani saddex bilood markii ay maqnaayeen bay soo noqdeen bisababi alami اlgurba waxay u soo noqdeen qurbada iyo waxa weeye qurbuhu dhibaatada uu leeyahay daraaddeed maadaama waddankoodii ay ka qaxeen xoogaa qariibnimada ku dhacday ayaa culays ku noqotay wa qilati cadadihim iyo tiradooda oo yarayd wa kana dalika arrinkaasna waxa uu dhacay hijradaas fi sanati alkhaamisati min annubuwa sanadii shanaad ee nebinimada wa hiya awalu hijratin waana hijradii iyo qixii ugu horreeyey ee fi lislaami islaamka dhexdiisa dhaca islaamnimo daraaddeedna loo qaxay si loo ilaasha أسئلة متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاaبه بالهiجرة إلى الحبشة goormaa rasuulku uu faray عalayه الصلاaةu وaسلام صaxaabadiisi inay u hijroodaan ilى أرض الحبشة كم كاana عadد المهاaجiriiنa مهاaجiriinta أرضuلxabشha u qaxday hijradaa u horeysay koobaad tiradoodu imisay ahayd مatىa rajacuu goormay soo noqdeen fii أyi sanaةi kaana dalika arrintaasina sanadeebay dhacday hijradaasi alkhulaasa lama shtadda aladaa markii dhibaatadu ay ku adkaatay bilmuslimiina muslimiintii iyo saxaabadii amarahum اnabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulku waxa uu amray bilhijrati ila alxabasha inay ardulxabasha u hijroodaan fahaajara waxaa hijrooday casharatu rijaalin wa khamsu nisaa'in toban raga iyo shan dumaroo saxaabadii ka mid a ah. wa rajacuu waxay soo noqdeen bacda alaaati ashhurin kadib addarsu alkhaamisu walcishruuna darsigaa shan iyo labaatanaad islaamu xamzata wa cumara radia allahu canhuma waa islaamnimadii xamzatu binu cabdilmualib iyo cumar bn lkhaaab labadaba ilahay raalli ha ah ka ahaadeen fi sanati alkhaamisa sanadii shanaad ee nebinimada aslama waxaa islaamay rajulaani laba nin oo min kibaari qurayshin quraysh raggoodii waaweynaa waxa weeye meeqaamka iyo magacaba ku dhex lahaa ka mid ayaa islaamay mashhuuraani labadaa nin oo caan ku ahaa bilquwati awood washajaacati iyo geesinimo wahumaa labadaa nin waxay kala ahaayeen xamzatu xamze oo ah camu nabiyi sala allahu calayh wasalam wa cumaru bnu lkhaaabi iyo cumar binu khaaab oo ahaa haani lkhulafaa'i araashidiin yacni noqday markii dambe khulaafadii khulafadii afarta ahayd koodii labaad wa kaana cumaru cumar waxa uu ahaa waa cumar binu khadaabe qabla islaamihi islaamnimadiisa ka hor min acdami lmucaaridiina wuxuu ka mid ahaa ragga ugu waaweyn ee ka soo horjeeda lilislaami islaamnimada waalmuntaqimiina iyo kuwa ugu waaweyn ee ka aargoosta miman aslama cidda islaamta ciqaabta ayuu ka mid ahaa fa acaza allaahu lislaama ilaahay islaamnimada wuxuu ku xoojiyey biislaamihimaa labadaa nin waa xamse iyo cumare islaamnimadooda wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen fii daalika alwaqti xilligaa cumar iyo xamse ay soo islaameen arbaciina rajulan afartan ninbaaba tiradoodu ahayd wa xdaa casharata mra'atan iyo koob iyo toban dumar ah darsigani waxa uu ku saabsan yahay islaamu xamsata wa cumara waa islaamnimadii xamse iyo cumar ibn khadaab radia allaahu canhuma sababta uu sheekhu isu raaciyey culimada siiraduna had iyo jeer waa israaciyaane oo meel bay ku wada sheegaane waxa weeye islaamnimadooda aada isugu dhoweyd saddex maalmood oo u udhexeeyey islaamnimada xamse iyo cumar ibnu khadaab hal mar may soo wada islaamin laakiin waqti kooban baa u udhexeeyey cumar binu khaaab radia allaahu canhu iyo xamza binu cabdilmualib waa laba nin oo quraysh ka tilmaaman oo macruuf ku ahaa geesinimo iyo dhiiranaan ragga aan la loodin bay ku jireen islaamnimadooduna islaamka iyo muslimiintaba wax weyn bay u tartay cize iyo sharaf ayay u kordhaysay haddii marka aynu wax ka tilmaanno sheekhu uu soo koobay sababta ay ku islaameen xamza binu cabdilmualib oo rasuulka adeerkii ah calayhi salaatu wasalaam da ahaana rasuulka ay aada isugu dhowaayeenba afar sano iyo waxaan dhaha min buu ka weynaa xamze rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhinac kalena naas bay wada shaqeen oo xaggaana walaalay ka ahaayeenba oo gabadh baa labadoodaba naaska wada shaqeysa maalin maalmaha ka mid a ah, ayaa waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku sugan buurta safal la odhan jiray agteeda ayaa waxaa soo maray abu jahal calayhi lacnat اllah marka rasuulka markuu yimi alayhi salaatu wasalaam af iyo adinba waa isugu darayoo dhibaata u geystay waa aflagaadeeyey gacanna waa u qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax jawaab ah ma uu siinin ninkaa abu jahla gabadh addoon oo buurta meel aan ka fogeyn deganayd oo addoon u ahayd nin la odhan jiray cabdillaahi bnu jadcaan ayaa waxay arkaysa oo ay la socotay arrintaa meesha ka dhacday ninka abujahal ahay dhibaatada rasuulka alayhi isalaatu wasalaam uu geystay markii dabeetana waxa weeye rasuul uu iska noqday abujahal nimankii quraysheed oo meel gola ah fadhiya ayuu u tegu ku laabtay in yar kadib baa waxaa soo maray dariiqa xamza binu cabdilmualib oo soo ugaadhsi ka yimi soo ugaadhsaday gabadhani markaa iyadoo aada uga xun arrinta meesha ka dhacday ba waxay ku tiri xamsow adna waad iska ugaadhsi tagto waad iska faakihaysi tagtay inankii aad adeerka u ahaydna halkana maantao dhan lagu haystay oo af adinba loogu geystay wuxuu weydiiyey cidda dhibaatada u geysatay cidda ahayd waxay tihi abujahal buu ahaa abulxakam baa dee la odhan jiray abulxakam ayaa dhibaatada u geystay xamsa binu cabdilmualib isagoo aan gurigiisiina tegin bagaashkii iyo alaabtiina iska soo dhigin buu ku laabtay halkii uu fadhiyay ninka la dhaha abu abujahl afwan qaansadii uu sitay buu markaa madaxa kaga dhuftay isagoo weliba u raaciyey maynanka aan adeerka u ahay baa lagaaga taag taaglaayay waana calaa diini anoo diintiisii haysta hadda markaa ma haystay cadhaa ka keentay garo ayaad weliba gacan u taagaysa ayoo dhibaato u geysanaysa waxaa culimada siiradu ay sheegeen dakhar aada u weyn ama dhaawac weyn buu gaadhsiiyey xamse abujahal markaasaa dabeetana rag la qaraabo ahaa abujahal ay soo kaceen si ay xamse waxyeello u geystaan ama dhibaato u geystaan oo abujahal ay u difaacaan abujahal waxa uu geystay buu isogii wuxuu ku yidhi dabeetana abuu cumaare iska daaya waa xamsu u jeeda waa kunyadii xamse waayo anigaa maanta inankii adeerka u dhibaato badan u geystay marka waxan ba aniga isu geystay oo sababuu ahaaye haba joojiya arrinta xamse markaa wuu ka noqday iyadoo laga haya hadalkii ahaa wa ana calaa diinihi anigoo diintiisii haystaad weliba dhibaato u geysanaysa xamse weli islaamnimadu qalbigiisa may degin hadalkanna marka hore cadhaa ka keentay gurigiisiibuu ku noqday isagoo weli warwarsan oo kelmaddan uu ku hadlay lafteeda ay saamayn ku yeelatay oo wuxuu u arkayey inuu hadal aan fiicnayn ku hadlay markuu uhi wa ana calaa diini wali inuu khaldan yahi bay arkaa waxay culimadu tilmaamaan siiradu in yani kutubta siirada lagu sheega in xamza uu ducaystay ilaahay oo go-aankaa iyo hadalkaa aan ku hadlay hadduu saxyi qalbigayga ku sug haddii kalena waan ka tuubad keenay hadduu dembi yahay waagu markaa wuxuu u baryay xamse oo weli warwarsan hadalkaa uu ku hadlayna uu arkay inuu quraysh inteedii kale ku khilaafay kadib buu rasuulka u tegay calayhi isalaatu wasalaam xamse ilaahayna subxaanahu wa tacaala laabtiisa waxa uu ku sugay waa xamse islaamnimada sidaasaa xamse radia allahu canhu wa ardaah uu ku islaamay islaamnimadiisuna ku wanaagsanaatay xataa summiya asad ullah ilaa naanaysta la yaab ka ee geesinimada iyo wacdaraha uu muujin jiray markay dagaalka iyo difaaca islaamnimada noqoto uu ku mutay in loo yaqaanaba maxay asadullah taasi waa islaamnimadii xamse iyo sababta ay ku timi cumar bin khadaab radi allahu canhu arda isaga laftiisu xamse kama laalaado xagga awoodda iyo geesinimada iyo magaca iyo meeqaamka uu quraysh dhexdooda ku leeyay waxaa laakiin xamse uu kaga duwanaa ragga ugu daran buu ahaa marka laga hadlayo colaadda iyo cadaawadda muslimiinta ay u hayaan quraysh waa cumare cid waloo islaamtana lagama soo gaadhi jirinba inuu dhibaateeyo oo uu ciqaabo waxay culimmada siiradu tilmaamaan cumar islaamnimadiisa sababtii keentay intaanuu markaba horta islaamin waxaa laga dareemay dabacsanaan adaygii faraha badnaa iyo cunfigii iyo colaaddii saxaabada uu u hayay buu yaro dhimay gabadh ka mid a ah dumarkii saxaabiyaadka ah baa waxay leedahay cumar baanu jaar ahaynoo islaamnimadana uu nagu dhibi jiray markii dabeeta aanu hijroonaynay ayaa wuxuu arkay bay tihi annagoo guurayn alaabtu nooxay xidhantay markaasaa dabeeta wuxuu i su-aalay bay tihi sababta aan u baxayn inuu guureeyo markaasaa waxaan ku idhi bay tidhi dee waanu kaa joogi weyn dhibaatadaad nagu haysana waad ogtay islaamnimada daraaddeedna aad nagu hayso markaa kaaga tagnayba make waa kaa waxay tihi wixii aan ka filanayey oo ah hadal adag inuu igu jawaabo mid ka duwan buu iigu jawaabo oo ah dhulkiina ma iska joogtaan maxaa idin iyo hadal yaroo kaleo iska jilicsanoo aan adeygba ku jirinba waxay tihi waxaan se walle cumar waxbaa iska bedelay cumarkii adkaaya haddiiba uu arko qof muslima ku soo haliilayay wax weyn baa iska bedelay iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay baa cumar weli dee lamu islaamine wuxuu ka fakeray warniyow dadkan horta yaa isku hindiray ummaddan aad dhibaysa ee magaaladiina adiga kaaga qaxaysa cidday isku dirtay saw muxamed ma aha isagaba soo dib go-aankaasuu qaatay seeftiisii buu soo qaatay isagoo meel dhaxa maraya baa waxaa ka hor yimi nin ka mid a ah saxaabada oo isagu markaa islaamnimadiisa qarsanayo oo u haysto cumar inuu weli gaalay ninkan ama aanu muslim ahayn waxa uu ku uhi cumarow maanta waa xaggee xaggeed u socota wuxu uhi waxaan doonaya inaan soo dira ninkan ummadda kala kaxeeyey ee dadkii isku kaaya dhuftay ee quraysh kala dilay baan doonaya inaan qudha ka soo jaro wuxuu ku uhi waaye xaggeed ka geli doontaa ninku ile abtiyaariyo tolba waa leeyihi sow iyaguna ku dili maayaan wuxu uhi maya iska dhaaf waa soo dilaya maanta wuxuu ku uhi meel ka dhow baan kuu haya hadday intaasi dhabkaa tahay meel kaleo ka dhow muxamed adigana ku khusayso qaraabadaada ah baa islaamnimadu taallaadii horadota wuxuuhi waayo wuxuuhi walaashaa faatima bintulkhadaab iyo odaygeediiba way islaameen waa muslimiin marka iyagay ku baydhdeen maxaad maxamed ka doonaysa macnuhu maaha markaa inuu saxaabigani ku dirayo qoladani dee wuxuu badbaadinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo waxaa laga yaaba umar walaashii iyo seedigii inuu tura de oo aan u dilin lakiin rasuulka alayh isalatu wasalaam inu dilaabu doonay gurigiibuu markaa ku laabtay waxaa la jooga oo la degan markaa ama macallin guri u ah saxaabii la odhan jiray khabaab bin larad ayaa la jooga cumar bin khataab walaashii iyo seedigii oo dee qur-aan u arinaya u markii uu soo galay markiu guriga soo hor istaagay ile dareenna waa kan qabe tan wax loo soo sheegay markiiba wax la akrinayuu maqlay markii albaabka uu garaacaya ay dareemeen cumar ibnu khadaab inuu yahay baa saxaabigii qur-aanka u marnayna uu dhunto meel buu hoos galay qoladanna warqadii yareedii waxay haysteen bay isku laabteen oo way iska fadhiisteen dabeetana gurigiibuu soo galay wuxuu hi nuxnuxdii aan maqlayin maxay ahayd waxbaan maqlayin maxaa akhriyeysay wa maya waan iska sheekaysayn sheekun bay ahayd wuxu maya waxaan u malaynayaa inaad diintiinii bedeshe yani inaa islaamtan budda ujeeda marka cumar binu khataab seedigi baa hadlo wuxuu ku uhi cumar bal waxaad ka warantaa xaqu haddii uu ku jiro diintaada mid aan ahayn miyaan la raaci karin uu qabtayoo waxa weeye gacan buu u geystay gacan buu u qaaday labadoodiiba uu israaciyey gabadhii iyo iyo dee ninkeediiba uu isku daray kadib baa dabeetana ay caddaysteen islaamnimadooda markay xanaaqeen ee arkay arrintu inay faraha ka baxday isna gacan qaaday baa inantii waxay tidhi cumarow xanaaqa ma xanaaqin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wax ka guraba taas yani waa u caddaysay marka hore way dhuumanayeen soo ma arrinta haddaba isbedeshay cumar bnu khaaab waa qof daran loo bani aadama guriga uu falka ka geystay waa gurigiisee digi cadhaba ha qaadee waa isdaba qabatay wuxuu arkay khalad weyn inuu ku dhacay soo yaro dabcay marka wuxuu ku uhi warqaddii aad wax ka akriyaysayd ii dhiiba waxay ku tiri nijaas baa tao legaal baa tahay orada horta soo maydho markaasaanu kuu dhiibi doonaa umar akhriska iyo qoraalkaba waa ku fiican yahi waxna waa akhriya waxna waa qoraal warqadda waxaa ku qoran suuratu taaha bilowgeeda ayaa ku qoran deeta soo maydhay warqaddii buu akhriyey suuratu طaha bilowgeed ilaa laga soo gaadhayo inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii wa aqim الsalaata lidikri ilaa aayadda laga soo gaadhayo markii uu akriyo deeta cumar waxa uu ku jawaabay kalaamun jamiil alla ilahi waa hadal qurux badan markaasa waxay dareemeen cumar in qalbigiisa ay wax ku dhaceen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam maalmo ka hor baa uu sii duceeyey oo uu islaamnimada inuu ilaahay ku ciseeyo laba nin midkood ku quweeyo waa cumar bin khaaab ama abu jahl ha labadaa midkood ilaahay inuu islamnimada ku xoojiya rasulku ku ducaysan jiray alay isalaatu wasalaam waayo labada nimaduna nin saamayn labu dee ah oo quraysh dhexdeeda saamayn kule khabaab oo dhuumanayey intay waxaanay dhacayeen buu soo bixin kamanuu qaban xataa maxaa badaa gelinay waayo dee cumar walaashii iyo seedigii bay is haystaan soo ma isaga inuu dhaawac kale dhib kale wa usii geystu ka baqday markaa muu soo bixin isagu laakiin markii uu arkay cumar inuu soo dabcay ayuu soo baxay markaasa wuxuu ihi cumarow bishaarayso rasuulkuu ducaynayana waad maqlay oo adiga islaamnimadaada ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala dabeetana cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxa uu yidhi waxaad ii sheegtaan muxamed halka uu joogo waxaa loo tilmaamay inuu joogo gurigii ama daartii daaru larqam ibnu abilarqam ee xarunta u ahayd rasuulka alayh isalaatu wasalaam cumar toos buu rasuulka alayh isalaatu wasalaam ugu tegey markii albaabka uu garaacay ayaa saxaabada qaarkood oo gudaha ku jirayba waxay albaabka daloolkiisa iyo dilaaciisa ka arkeen cumaroo hortaagan saxaabigii sidii albaabka fur wuu iska soo noqdo mabuu furinba maxaa ku soo celiyey cumar baa taagan xamza binu cabdilmualib baa dee jooga soo maaho isna islaamay oo saxaabada la jooga xamza dabeetana wuxuu ihi maya sow cumarun maaha hadduu khayr inaga doonayana wuu inaga heli haddii colaad iyo cadaawad iyo dagaal uu socdona seeftiisa inuu ku diriyo soo daayo geesiba geesi baa loo hayaa sooma macnaha xamsa wuu sii diyaarsaday wuu sii diyaar garoobay albaabkii baa laga furay cumar ibn khataab waa soo galay radia allaahu canhu intaanu markaa islaamnimada iyo shahaadateynka ku dhawaaqin baa rasuulku kalarka uu qabtay calayhi isalaatu wasalaam isagoo kale cumarow maad joojin caqabadda iyo colaaddaad islaamnimada ku hayso maad ka dayn bise ilahay inuu ku halaagaa doonaysa cumar bn khaaab radi allahu canhu ardaa halkaasa markaa uu ku heshahatay oo islaamnimada uu ku qaatay ilaahayna subxaanahu wa tacaala islaamnimada waa ku quweeyey oo cabdillaahi bnu mascuud baa wuxuu leeyahay maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru laga soo bilaabo maalintii cumar bnu khaaab uu islaamay sharaf iyo qiimo maalintaasuu noo bilaabantay dadku na ciseeyaano na sharfaano nalaga dambeeyaba sidoo kale suhayb binu sinaan buu suhaym arumi ba wuxuu leeyahy lamaa aslama cumaru dahara alislaam markii cumar uu soo islaamay baa islaamnimaduba muuqatay oanu dabadda ula soo baxnay ile marka hore waan la dhuumanayni waayo markiiba cumar bin khaaab iyo xamza bin cabdilmualib rsulka waxay weydiiyeen rasuulka ilah maynan xaq ku taagnayn ha gaaladu maanay baadil ku taagnayn ha fa fima alikhtifaa haddana maxaynu isu qarinayna dabadda inoo saara dabaddaabay usoo baxeenba iyago oo saxaabada qaarkood ay la socdaanoo cumar ibnu khataab wuxuu dheeraa oo isaga waxa weye u dheeraad halkii marka raggu ay islaaman ay dhuumanayeen isagu madaxdii quraysheed buu kaga bilaabay abujahal buu u tegey abujahaloo de waan islaamay war lagu si islaamay albaabku buu ka soo xidhnaa nin waliba isagoo le islamnimadana dooni bay in albaabka noo xidh ma odhan karaan gacanna uma qaadi karaan afna waxba kuma yeeli karaan way ka baqanaya iyagaa lafooda uga baqanaya nin warka qaadi jirayoo warka ku fiicnaa marka war la sheegaba isaga loo dhiibi jiray ayuu cumar ku yihi hor warkan qaado quraysh waxaad u sheegtaa inaan islaamay warkaa iga gaadhsiiya dhammaantood sidaasaa markaa cumar ibnu khataab dee islaamnimadiisana quraysh ay ku ogaatay ilahayna subxaana wa tacaala islaamnimada waa ku xoojiyey waayo oo ay marka horeba ku dhex joogeen quraysh ayuunbaa islaamnimadana ay la dhex yimaadeen sidaa awgeed baa difaaca islaamnimada iyo xoojinteedaba ay ka qayb qaateen halka marka hore lagu dhiiran jiray saxaabada gaaladii in badan oo ka midii way ka gaarsadeen iyagoo ka baqanaya ama iska ilaalinaya cumar binu khadaab iyo xamsatu binu cabdilmualib radia allahu canhuma fi sanati alkhaamisati sanadii shanaad aslama waxaa islaamay rajulaani laba nin oo min kibaari qurayshin ka mida madaxdii quraysheed raggoodii waaweynaa mashhuuraani oo caan ku ahaa bilquwati awood washajaacati iyo geesnimo wahumaa labadaa nin waxay kala ahayn xamzatu camu nabiyi sala allahu aleyh wasalam xamzo oo rasuulka adeerkii ah wa cumaru bnu lkhaaabi iyo cumar bnu khaaab khaaaboo haani lkhulafaa'i raashidiin khulafada koodii labaad noqday markii dambe wa kaana cumaru cumar waxa uu ahaa qabla islaamihi islaamnimadiisa ka hor min acdami almucaaridiina wuxuu ku jiray kuwa ugu waaweyn ee ka soo horjeeda lilislaami islaamnimada waalmuntaqibiina waxaa kaluu ka mid ahaa ragga ugu waaweyn ee ka aargoosta miman aslama cidda islaamta ee deeci qaabta fa acaza allaahu alislaam ilaahay islaamnimada wuxuu ku xoojiyey biislaamihimaa xamse iyo cumar islaamnimadooda wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahayn fii dalika alwaqti xilligaa cumar iyo xamsa ay soo islaameen arbaciina rajulan wa xdaa casharata mra'atan afartan nin iyo koob iyo toban dumara ayay ahaayeen as'ila man aslama fi sanati alkhaamisati man huma yaa islaamay sanadii shanaad ee nebinimada yayse ahaayeen labadaa qof kayfa kaana cumaru qabla alislaami cumar binu khadaab islaamnimada ka hor xaalkiisu siduu ahaa kam kana cadadu lmuslimiina muslimiinta tiradoodu imisay ahayd fi dalika alwaqti xilligaa xamse iyo cumar ay soo islaameen alkhulaasa fi sanati alkhaamisati min annubuwa sannadii shanaad ee nebinimada acaza allahu lislaama ilaahay islaamnimada wuxuu ku xoojiyey bicumara bni lkhaaabi cumar binu khaaabiyo wa xamsata bni cabdilmualibi cami nabiyi sala allahu alay wasalam xamza binu cabdilmualib oo rasuulka adeerkiya calayhi salaatu wasalaam wa ilaa hunaa naktafi wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wslama tasliiman kaiira